bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wtanqasimu اlxuruuf اlmadkuuraة ilى ma wadica calى xarfi waaxidi wa huwa khamsaة waxaan ku dhex jirnay majruuraadkii waxaan hore usoo sheegnay wax la jara saddex midkood le maa yujaru bxarfin wthaani maa yujaru biidaafa wthaalithu maa yujaru bitabaciyaan soo nari marka annagoo majruuraadka ku jirna gaar ahaan waxaan kusii jirnaa haddana xuruuftii xuruufuuljar ahayd musanifku wuxuu soo sheegay labaatan xaraf inay yihiin markii lasii dhex galana toddoba shaadnimay wax ku jirtaa oo macno kale lagu yaqaanaa afar iyo tobanaa asal ah afar iyo tobankii waxaan hore usoo sheegnay inay macnaha minhu maa yajuru daahira walmudmara oo todoba a wamaa yajuru daahira oo asiga hadda intuu uu sheegi doono markaasuu faa'iido yar uu ka hormariyey oo iska tambiih ah wa tanqasimu alxuruufu almadkuuratu xuruuftii labaatanka oo aan soo sheegnay way u qeybsantaa ilaa maa wudica calaa xarfin waaxidi wa xaraf waaxid a ah loo asalkeeda loo dhigay macnaha wax loo dhigay hal xaraf inay yihiin wahuwa khamsatun albaau wallaamu walkaafu walwaaw wataa waa xuruuf jar hal xaraf ayna ka kooban yihiin oo hadda markaad tiraahdeed marartu bizaydin wax wax jaray bacdaas keligeed waay kaafkii waa lamid kalbadriya baad le laamti lilaahi baad leedahay waa sidaa weeyaan iyo wmaa wadica wax loo dejiyey calaa xarfayni laba xaraf wa huwa arbacatun asna afar weeyaan min wa can wa fi wa mud waa xuruuf jar oo laba xaraf ku timid wa iyo wamaa wadica calaa thalaathati axrufin saddex xaraf wax loo dejiyey wa huwa thalaahatun saddex weeyaan ilaa wa calaa wa mundu saddexdaas waxay ka koob yihiin saddex saddex iyo wamaa wadica calaa arbacatin afar xaraf wax olagu dejiyey macnaha wamaa wadica calaa arbacatin macnaha wa afar xaraf ah wahwa xataa khaasatan xuruufuljar afar xaraf inay tira ku gaartaa uga badan markaasuu ri watanqasimu aydan waxay u qeybsantaa ilaa maa yajuru daahira duuna almudmar wax isim daahiri jaray oo damiir aanan jaraynin wa huwa sabcat weeyaan alwaaw wataau wamud wamundu waxataa walkaaf waruba io wamaa yajuru daahira walmudmara wahuwa albawaaqi inta kalena waxaa weeyaan daahir iyo damiirba waa jirta hadda fiiri markaa taa aada leedahay tallaahi la akiidana ta'di ism daahiro allahi laakiin tahu lama dhahay ama tahumaa lama dhahay tahum ama taka lama dhahay mudna waa sidaas oo kale mudhu ama mudha ama mudhuma lama dhahay huma aladii laa yajuru ila daahira midkii daahirka mooye wax kale aan jaraynin waxa weeyaan yanqasimu ilaa maa laa yajuru ila azamaan kuwa daahirka jaraya haddana sii qeybsamo oo waxa weeyaan daahir oo dhan midan jaraynaa jiro oo mid waxaa ka mida ah ilaa maa laa yajuru eh, ila azamaan wax zamaan le gaar ku ah wa huwa m wa mundu weyaan marka taquulu waxaad leedahay maa ra-aytuhu ma arkin mud yowmayni min yowmeyni laga soo bilaabo ninkii fulaan aha indhaha ma saarin marka maa ra-aytuhu maadi waa naafiya ra-aytuhu ficlu wa faacilu mafcuulu bih mud xarfu jarin yowmeyni majruun bimud calaamatu jarihi alyaa liannahu muthana aw waxaad leedahay maa ra-aytuhu mundu yowmi اljumuca mundu yowmi اljumuca yacni min yowmi اljumuca laga soo bilaabo ma aanan arkin taas waxa waaye daahirka waxay kaga gaar tahay darf dafarkooda zamaanka si ah io wamaa laa yajuru ila nakiraat wax nakira mooye wax kale aan jaraynin wa huwa ruba weeyaan taquulu waxaad leedahay ruba rajulin badanaa saalixin marka fiiri rajulkaas majruur biruba waay ruba zaydin lama dhahay ruba caliyin lama dhahay haddaana nakira la niyeysanin iyo bay u qeybsamaan laa yajuru aanan jarin ilaa lafda aljalaala waqad yajuru inuu jarana waa la arkaa lafda rabbi rabbi lafdigiisa mudaafan xaal u yahay mid loo idaafay ila alkacbati marka hore lafdu jalaalow gaar ku yahay si yarna wuxuu u jiraa lafdu rab oo haddana kacba loo idaafeey waqad yajuru lafd araxmaan inuu jarana waa la arkaa wa hiya taawa taada waxay gaar ku tahay lafduljalaala waxaa laga yaabaa lafdu rabi mudaafa ilkacba inay jarto waxaa laga yaabaa lafd raxmaan inay jarto qaala allahu tacaala ilahi wuxuu uri watallaahi la akiidanna asnaamakum asuu nabiy llaahi ibraahim ka hadlayo wuxuu iri watallaahi uu yiri ibraahim ilaahay baan ku dhaartay la akiidanna asnaamakum kuwa aad ila u caabudaysin oo sanamta waan hagarsanayaa buu iri macnaha burburintooda ujeeda sidaasoo kale ilahi wuxuu iri tallaahi laqad aatharaka allaahu calayna tallaahi baan ku dhaartee bay yidhaahdeen awlaadi yacquub laqad aatharaka allaahu calayna ilaahay wuu naga kaa doortay istaatharaka duunana marka tallaahidaas ataahu xarfu jar allah is majruurun bita waana qasam lafduljalaala saasoo gasha wahwa kathiirun inay lafduljalaalo gasho waa badan tahay wa qaaluu waxaa yidhaahdeen tarabbi lkacbati laafcalana kadaan carabtii hore waa laga maqlay tarabbi lkacbaan ku dhaartee kacbada rabbigeeda la afcalana kada waxa weeyaan waa wax eh, maxaan ku irahday yar laakiin waa la maqlay wahwa qaliilun wa qaaluu sidaasoo kale waxay yidhaahdeen taraxmaani baan ku dhaartay laa faclanna kada wa hwa aqalu ta rabilkac buu kasi yaryahay macnaha naadir waa in la maqlo wamaa yajuru buu u qeybsamaa kula daahirin daahir dhammaantiis wax jaro wahwa albaaqi markaad mud iyo mundu iyo maxaan ku idhaahdaa ruba iyo taa-ulqasam afartaas markaad ka reebtid saddexda soo hartay waxay gaar ku waxay waxay jari karaan maxaan ku yidhahda damiir iyo iyo daahir kula daahir oo dhan dheh damiir aan dhehini kula daahir oo dhan ay jari karaan oo hadda waawgii oo kale soo qaado waashamsi waduxaaha walleyli idaa sajaa waduxaa walleyli idaa yakshaa wduxaa idaa saja wduxaa walleyli idaa sajaa waxaasoo dhan dhaar waay wاlfajri baan ku dhaartay wالshamsi baan ku dhaartay waawdi waa wqasam waa jamiic alasmaana saasay u galaysaa waxaa lamid a xataa ayadana ism daahir oo dhan waa jiray xataa maطlac اlfajri yaad leedahay ayib waxaa ku haray kaafti kalbadri kalbeyti kashamsi kalcayni wixii o dhan way jaraysaa daahir oo dhan laakiin damiir ma jiraan ayib intaas waxa weeyaan xuruufuljar yuu ku dhameey meesha hadda oo muhimkaa waxay ahayd eh, bacd almacaani lixuruufiljar in laga hadlo runtii carabiga waxaa lagu kala tagsan yahay istikhdaam hadihi alaxruf wa macrifatu mawaadiciha luga alcarabiya adkaadkeeda markaad aragtid iyo qofka inuu ku hadlo markuu doonayo ama an yastakhdimaha fi taaliif waxay ku xiran tahay xuruuftan suu u hagaajin kara suu u adeegsada sida ugu haboon marka xaraf kasta macaani buu leeyahay inaad macaanidaas ka bixin haddana mid kasta meeluu munaasib ku yahay walidaalika eh, ibn malik mathalan markii aan u tagno waxaad arki doontaa xaraf kasta macaanidiis buu u sheegay bilbastacin wacadi cawid alsiqi wa mithla mac wa min wacan bihantiqi ba keligeedu todoba macno u sheegay min ilaa iyo shan iyo lix buu u sheegay marka maadaama musanifka uu ka aamusay ninkii taalibka ahaa iyadoo ugu imaan doonta kitaab saa u faahfaahinayo in wakhtiga looga sii qaado uma baahna laakiin xuruufta iyadoo macaani badan leh yay haddana macna gaar ahoo aada loogu yaqaana xaraf kasta uu leeyahy mathalan fii haddaad soo qaadid darfiya lagu yaqaana jalastu fi lgurfa ayaad leedahay fi lbeyt darafnima lagu yaqaana min oo kale ama waa tabciidiya ama libtidaai algaaya almakaani inay noqoto ayay mashhuur ku tahay kaafkii oo kale tashbiihay macruuf ku tahay waawdi qasam ay leedahay xataa gaayay faaidas wahaakada marka laakiin iyadoo macnadeeda majmuuca ay tahay yaa ku imaan doonto inshaa allahu tacaala keli a waxaa muhima in aad ogaatid ajwad kitaab wa ajalu maa ulifa fi lxuruuf kitaabu اlmuqni libni hishaam waana kitaab maطbuuca wa manshuur fi jamiici اlmaktabaat marka waxaa laga rabaa qofkii inuu xuruuftan aada ihtimaam u siiyo xuruufta ficilka ka horeeya ayadiisaad isu waafaqin lahayd yaa muhima markaasuu aw biidaafati ismin calaa macna laami ka ghulaami zaydin aw minka khaatami xadiidin aw fiika makri leyli wa tusamaa macnawiyata liannaha litacriifi aw takhsiis marka wayujaru lismu bixarfin waa soo dhaaf tanna waxa weeyaan wayujaru lismu biidaafati ismin isim in loo idaafeeyaa lagu hoos dhigaa calaa macna laami isimkaasoo macno laam qabo marka idaafadii inta ka galayaa waa midkii labaad idaafa luqa ahaan alisnaad baa lagu yidhaahda haddaa tiraa asnadtu dhahri ila aljidaari bimacnaa may adaftu eh, dhahri ila aljidaari haddaa tiraa asnadtuhu ilayhi waay tacriif ahaanna waxaa la yidhaahdaa isnaadu kalimatin ilaa ukhraa bixaydu yasiiraani kalkalima alwaaxida laba kelimo oo laysku xariiriyo ama laysu idaafeeyo ilaa aad kaga moodid inay hal xaraf isku yihiin oo sidii iskula dhacayaan markii loo fiiriyo kaasaa la yidhaahda marka midka hadda majruurka ah mudaafu ilayhi waay mudaafka horo bixasabi اlicraab marka waxa majruuraadka kamid e ah waa maxay waa mudaafu ilayhi waxaad leedahy hada gulaamu zaydin ra-aytu gulaama zaydin marartu bgulaami zaydin ghulaamkii hore mudaafka ay fiir saddexdii craab u qaatay bixasabi maa yaxtaaju ilayhi maa qablahu laakiin zayd a mudaafu ilayh weligiisba hoos dhigan kaasaa laga hadlay wاraajixu ana اlmudaafa ilayhi majruuru biاlmudaaf taasna xugum waa ku darso mudaafu ilayhiga waxaa hoos dhigtay mudaafka ka horeey weya walow kaana isman jaamidan marka idaafadii musanifka macaanideedii buu ku galay wayujaru lismu waa la jaraa biidaafati ismin isim in loo idaafeeyo isimku calaa macna laami ah ka ghulaami zaydin hadaa tira hada ghulaamu zaydin bimacna laam ay qabtaa ghulaamu lizaydin ay macno qabtaa bimacnaa ida kaana almudaafu mamluukan lilmudaaf ileyh falidaafatu bimacna laam waay ka ghulaami zaydin ghulaamu lizaydin aw min aw calaa macnaa aw calaa macna laa ma ahne aw calaa macnaa min bay noqotaa ka khaatami xadiidin oo kale waay haddaad tiraahda khaatamu xadiidin idaa kaana almudaafu ilayhi jinsan lilmudaafi faalidaafatu bimacnaa min ka khaatami xadiidin oo waxay lamid tahay bimacnaa min bay leedahay haadaa khaatamun weeyaan oo min xadiidin asalki saasay ahayd marka ama idaa kaana almudaafu farcan min almudaaf ilayhi faalidaafatu bimacnaa min aw fi biidaafati ismin calaa macna laami aw calaa macnaa min aw calaa macnaa fi ka qowlika waxaa waya ka makri leyli atquushay bal makru leyli wاnnahaari id ta'muruunana an nakfura biاllahi bal makru leyli makrun fi اlleyli ida kaana almudaafu ilayhi darfa lilmudaafi faalidaafatu bimacnaa fi a la yihahda bal makru leyli bal makrun fi leyli makriga habeenkii dhexdhacay wa tusamaa idaafadan waxaa lagu magacaabaa macnawiya idaafa macnawiya iyo idaafa lafdiya lakala yidhaahda hadda tan waxaa la yidhahdaa idaafa macnawiya liannaha litacriifi wix baa lagu macrifeeya aw itakhsiisi ama wax baa lagu gaar yeela idaa waradat alidaafatu litacriifi اlmudaafi biاlmudaafi aw taksiis اmudaafi bmudaaf iley faidaafatu macnawiya tacriifka haddii lagu sheega waxaa weeyaan mudaafka horo yaa ku macriboobay mudaaf iley buu macrif ku noqon hadda tirahda ghulaamu zaydin zayd waa macrifa nin magaciisu waa ghulaamkii awal nakirada ahay likownihi udiifa ilaa zayd saara macrifa oo ninkii zayd yaqaana ghulaamkiisana wuu yaqaana haddii liraa beytu caliyin gurigii oo cali hadii liraa ninki adiga ku yaqaano gurigaa soo booqa jira hori buu ka garanay albeyt wa nakira laakiin lamaa udiifa ilaa caliyin saara ish macrifa ayib taas macrifo waay aw takhsiis ama soo khaas yeelid khaas yeelid waa maxay waxa weeyaan mudaafkii mudaafu iley kuma macrifoobay laakiin takhsiisuu ka faa'iideysanaya waxaad leedahay mathalan ghulaamu rajulin hadda ghulaam waa nakiro waxaa loo idaafay rajul asna waa nakiro muxuu ka faa'iidaystay takhsiis macnaha waxaa weeyaan soo dhoweyn ama khaas yeelid liannahu ghulaam haddii la dhihi lahay iyo ghulaamu rajulin waa kala nakiro badan yihiin ghulaam keligiis haddii la yidhaahdo waa nakira oo mutawaqila fi nakira alxamdulilah markii khulaamu rajulin la yidhaahdane waxa weeyaan macrifa ma aha laakiin way soo dhoweyneysaa liannahu waxaa ka baxay khulaamkii oo naag ay dumar lahaa laheeda ah ka baxay awalkii hore khulaam hadii la yidhahdo yaslux an yakuuna khulaama imra'atin iyo khulaamu rajul markii khulaamu rajul la yidhahdo waxyar macrifadii a loo soo dhoweey ayib aw biidaafati alwasfi ilaa macmuulihi markaasaa lyihi aw biidaafati اlwasfi wasfiga idaafeyntiisa ilaa macmuulihi loo idaafeeyo awdaas waxay ku cadfan tahay aw biidaafati ismin calaa macna laam aw biidaafati lwasmi wasfi ilaa macmuulihi waxaa weeyaan idaafo oo gaar ah oonta macnawiya aan faa'iideyneynin wa yujaru lismu biidaafati اlwasfi ilaa macmuulihi wasfigii oo isimka faacil isimka mafcuuli wixii lamid ah oo la idaafeeyo ilaa macmuulihi loo idaafeeyo ka baaliqi اlkacbati baaliga alkacbati oo kale waa qur-aanka sidiisaa lagu dhaafaa lama bedele ka qowli اllaahi tacaala baaliga alkacbati baaliqadaas waxa weeyaan waa isim faacil waxaa loo idaafay kacbadii maxay noqotay markan min idaafati alwasfi ilaa macmuulihi oo waxaa ansaxaysa baaligun alkacbata ama baaligan alkacbata in la yidhaahdo waxaa lamid e ah wa macmuuri daari wa xasani اlwajhi macmuuri daari min idaafati اlwasfi wahwa ismu mafcuul macmuurki الدار oo waxaa loo idaafeeyey oo ayada macmuulkeeda oo macmuurun daaruhu ay ahaan lehed naaib ulfaacil wa xasani lwajhi wa ka xasani lwajhi weeyaan xasanulwajhi waxaa lagala jeedaa sifa almushabah marka wasfi hadii la sheega saddexdaana fi lmuqadima imaanayso wa tusamaa idaafadan waxaa lagu magacaabaa lafdiya liannaha limujaradi takhfiif oo mudaafki mudaaf ileyh waxba ka faa'iidaysan maayo laa tacriifan walaa takhsiisan marka maxaa laga faa'idaystanayaa lafdiga unbaa fudu inaad tiraahda baaligan alkacbata wa macmuuran daaruhu wa xasanan wajhuhu inaad tirahdid waxaa ka sahlan inaad idaafaysid bas sidaasaa waxaa la yidhahdaa waصfi oo macmuulkiisa loo idaafay faahfaahinta aaday kugu imaan doontaa wuxuu uri lamaa faraqtu markan ka faaruqay min dikri اlmajruur bilxarfi xarf midka lagu jaray markan sheegitaankiisa ka faaruqay sharactu waxaan guda galay fi dikri اlmajruuri biاlidaafati idaafada midkii lagu hoos dhigay sheegitaankiisa waqasamtu ilaa qismayni axaduhumaa anlaa yakuuna almudaafu inuusan noqonin sifatan wاlmudaafu ilayhina macmuulan lahaa inuusan noqonin mudaafu ilayhi yaa macmuul hadda waxaa ishkaal keenayo oo ninka mubtadiga ku keenayo mudaafu ileyhi kasta macmuuli mudaaf waaya lianna asaaba lagu hoos dhigay laakiin hadda camalkan inta laga sheega waxa waaye yajuusu alrafcu bihi aw anasbu bihi kaasaa camalka loo jeedaa anlaa yakuuna almudaafu inuusan noqonin sifatan wاlmudaafu ilayna macmuulan laha unansan noqonin wa yakhruju min dalika mid intaas waxaa ka soo baxaya halaathu suwarin ixdaaha an yantafiya alamraani labadii amar inay macnaha nafismaan macan oo labadoodib la waayo ka ghulaami zaydin fiiri mudaafka horo oo ghulaamka e sifa ma ah mudaafu ilayhina oo dambo zaydka ene macmuulan ma ahaan oo ghulaamun zaydan laguma nasbi kara ama ghulaamun zayduhu lama dhihi karo laguma gadi karo marka labadiiba waa laisla waayey waa hal qeyb w thaaniyatu an yakuuna almudaafu sifatan inuu yahay waay walaa yakuunu lmudaafu ilayhina inuusan noqonin mafcuula litilka asifa ama macmuula litilka asifa inuusan noqonin naxwu qowlika kaatib alqaadi wa kaasibi ciyaalihi oo kale waay kaatib iyo kaasib waa wasfi oo weliba isim faacil gaarka sii ah kataba fahwa kaatibun kasaba fahwa kaasibun isim faaci daraba fahwa daaribay lamid tahay laakiin kan horo kan horo kaatibka ah haddii uu noqday sifa laakiin qaadigii iyo ciyaalkii macmuul uma noqon oo lama dhihi karo fulaanu kaatibun alqaadiya wa kaasibun ciyaalahu lama dhihi karo macnihiyaa kuu diidaya waxa weeyaan kaatib ilqaadi qaadiga ninkii wax u qoray iyo wa kaasibi ciyaalihi caruurtiisa ninkii wax u kasbanay macnihii saas tahe la rabo in lagu camal siiyo waxay noqon laheyd kaatib ilqaadi qaadiga midka qorayay qaadigiiyo baaba wax lagu dul qoraya wa kaasibi ciyaalihi ciyaalkiisa midkii kasbanay adi ciyaalka ma kasbanina waa xabaad u kasbaysaa farqigaas daqiiqa la rabaa inaad fahamtid kaasibu ciyaalihi haddii lagu yidhaahdo xaruurtiis midkii wax u kasbanaya waa raashiin iyo shaqo iyo lacagaad usoo raadinay laakiin haddaad noqoleed ninka adiga caruurta isku arsuqay oo caruurta keensaday kaasib ciyaaliha la dhihi marka macnihii baa diidayo inuu kaasibkii uu caamil noqdo ciyaalkiina macmuul ou noqdo lama dhihi kara kaasibun ciyaalahu nin ciyaalkiisa kasbanay fiiri kaasibun arsaaqahu haddii la sax alawalu caamil wathaani macmuul liannahu risqiga waa la kasbada laakiin tan macniha kuu diideyso marka mudaafkaas waxaa weeyaan saddexdaas xaalo tii saddexaada dhiman athaalithatu an yakuuna almudaafu ilayhi inuu noqdo waay macmuulan inuu noqdo mid lagu camal falay lilmudaafi loogu camal falay walaysa almudaafuna sifatan uusan ahayn naxwu darbu lisi tuugi garaacitaankiisi hadda darbigan waxa weeyaan waa caamil lisina waxaa weeyaan macmuul min idaafati اlmasdari ilى mafcuulihi oo lisiga daaribu darbun eh, allisa ayaa la dhihi karaa oo hadda midka dambe macmuul lilawali waayahay laakiin awalkiiaan sife ahan liannahu masdar waay masdar awsaaf ka mid ma ah jaamidku ka mid yahy almasaadir laysat mushtaqa ayadaa ma ayadaa waxayba tahayba aslu ishtiqaaq wax baa laga soo qaataa ayada lama ishtiqaaqiyo markaasuu ri wa haadihi alanwaacu anwaacdan dhan kuluhaa dhammaanteed tusama alidaafatu fiiha waxaa lagu magacaabaa idaafatan macnawiya intaan haddii labadoodii aysan kan horana sifo uusan ahayn midka dambane macmuul uusan u ahayn ama kan horo uu yahay sifo laakiin midka dambe macmuul uusan u ahayn ama kan hore uu yahay caamil fi thaani lakin alawal leysa bisifa intooda waxaa lagu magacaaba idaafa macnawiya wadalika liannaha tufiidu amran macnawiyan amr oo macnawi ay faa'idaynaysaa oo tacriif goormo waaya in kaana almudaafu ilayhi macrifatan hadduu yahay naxw ghulaamu zaydin zaydkiia macrifo noqday ghulaamkaasu zaydku kasoo qaatay macrifadii wa huwa ayda aw itakhsiisu waayaan taksiisay faa'iideynaysaa in kaana almudaafu ilay nakiratan hadduu yahay ka ghulaamu imra'atin ka ghulaami imra'atin dheh hada ghulaamu imra'a iyo ghulaamun keligiis haddii la yidhaahdo waa kala nakiro badan yihiin ghulaamun keligiisaa nakiro badan ghulaamu imra'a haddii la yidhi macrifada u soo dhowaaday liannahu rajulna ku baxay idaafadaas waxaa la yidhahdaa idaafa wa huwa alaslu fi lidaafa iyada ah idaafada lafdiyada inuu ku xijiyay ahayd laakiin tanu hadda dhamaystira markaasuu uri huma ina hadihi idaafa idaafadan ayadii calaa halaathati aqsaamin saddex qeybay u qeybsanta axaduhaa an takuuna inay ahaato wey calaa macnaa fi fi macnaheeda inay qabto wa dalika idaa kaana mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi haddii uu noqdo waa darfan lilmudaafi midka hore mudaafka hadduu darf noqdo asiga oo weelayn karo idaafadii waxay noqonaysaa bimacnaa fi ka qowlihi tacaala bal makru leyli wanahaari ay yiraahdeen macnaha bal makru leyli makridii hadda waa mudaaf alleyli baa loo idaafay laakiin lamaa kaana almudaafu wahwa almakru waaqican fi lleyli wayakuunu leylu darfan lahu saarat alidaafatu bimacnaa fi bal makrun ay fi lleyli ay lamid tahay wthaani an takuuna calaa macnaa min inay ahaato weeyaan wadalika ida kaana mudaafu ileyh haddii uu yahay kula lilmudaafi mudaaf ileyha kuli ah ama jinsi uu ah wa yasixu alikhbaaru bihi canhu wa yasixu uu ansaxaya alikhbaaru bihi mudaafu ileyga in lagu khabro canhu can ilmudaafi naxwu qowlika ka qowlika ka khaatami xadiidin wa baabi saajin fiiri haddirtaan xadiid waxa weeyaan kulli bay u tahay khaatamki waa shay yar oo xadiidki ka mid ah marka almudaafu ilayhi huwa kulu binisbati liish lilmudaafi mudaafkana farc waayo ama jinsi dheh ida kaana almudaafu ilayhi jinsa lilmudaafi ama tackis اlmasأala ida kaana almudaafu bacda min almudaafu ilayhi ama waxaad dhigi kartaa ida kaana almudaafu darfan min almudaafu eh, eh, farcan min almudaafu ilayh waana la ysku khabri karaa oo oo waxaa la dhihi karaa khaatamun xadiidun ala dhihi karaa ama alkhaatamu xadiidun fiiri marka mudaafu ilaygi khabra loo bedeli karaa alkhaatamu xadiidin walbaabu saajun a la dhihi karaa mubtadii khabra laisaga dhihi karaa haddii saas ay tahay idaafada bimacnaa min ay noqonaysaa bikhilaafi naxwi yadi zaydin oo kale way khilaafsan tahay oo idaafadaas haddii layidhah haadihi yadu zaydin haddii layidhah idaafadii bimacnaa min ma noqonayso fa inahu laa yasixu ma ansixayso an yukhbara can yadi in laga khabro biannaha zayd in la yidhahdo oo lama dhihi karo alyadu zaydun lama dhihi karo maadaama laa yasluxu an yakuuna athaani khabaran عن الأول bilafdihi idaafadii bimacnaa min ma noqon karta bimacnaa laam ay noqonay yadu zaydin yadu lizaydin ay noqonaysa athaalitثu an takuuna calaa macna laam inay ahaato waay wadalika fi ma baqiya intaas wixii kasoo haray weeyaan naxو gulaamu zaydin wa yadu zaydin gulaamu lizaydin wa yadu lizaydin dad badoo naxwiyiintaa waxayba ku doodayaan kulu idaafaat oo dhan bimacna laam ay noqonaysa wax bimacnaa fii la yidhaahdo ama bimacnaa min wax la yidhaahdo maba jiraanbo khaatamun lixadiidin wa baabun lisaajin saasay leeyihin laakiin waxaa weya sida raajixa ibnu maalig baa ugu horey baa layihah wax aada u faahfaahiyo waxa weeyaan haba yaraato idaafada in bimacnaa fii ku timaado ama bimacnaa min laakiin wax jira weeyaan laakiin boqolkiiba sagaashan idaafada bimacna laam yay noqotaa ayib markaasuu uri alqismu الthaani qismiga labaad an yakuuna almudaafu sifatan wاlmudaafu ilayhi macmuula litilka sifa an yakuuna almudaafu mudaafki inuu noqdo sifatan wاlmudaafu ilayhi macmuula litilka sifa tii hadda aan soo sheegnay waay laakiin taas xagga markuu sheegayey wuxuu u sheegay towtia lilidaafa almacnawiya iyuu u sheegay keli a hadda iyadaa xugum ahaan laga hadlaya walihaada ayضa ثalaaثu suwarin ay leedahay idaafatu smi اlfaacili isim faacil oo la idaafeeyo ka qowlika weeyaan haadaa daaribu zaydin alaana aw gadan aatiri fiiri markan haadaa daaribu zaydin aatiri alaana aw gadan alaana aw gadan waxaa loo loola xariirinaya isimka faacil markuu camal falayo inuu bimacna alxaal aw alistiqbaal uu yahay bimacna almaadi hadduu noqdo oo daaribu zaydin amsi ay noqoto ma camal falayo baabka oo alasmaa alatii tacmalu cama afcaal inoogu imaan doonta marka fiiri haddaa tiraahda daaribu zaydin haddaa tirahdid daaribkii oo wasfi ah oo isim faacila ah, zayd u idaafays haba loo idaafeeyee haddana macmuul buu u yahay oo waxau la mid yahay min idaafati ismi اlfaacil ilaa mafcuulihi daaribu zaydin zayd midkii garaacay marka zayd waa la garaacay soo markiisa aw asalkeeda daaribun zaydan ay ahayd mafcuul bay ahayd aw biidaafati ismi lmafcuuli ismi mafcuul oo la idaafeeyo ilaa macmuulihi ka qowli ka a tiri haadaa midkan macmuuru daari daartiisa mid la camiro weeyaan alaana aw hadan marka macmuurun daaruhu naaibfaacil ay u ahaan lahayd markaasaa inta la gooya loo idaafay ayib wa idaafatu sifati اlmushabaha sifadii la shabahay oo la idaafeeya bismi اlfaacil lagu shabahay oo macmuulkeeda loo idaafeeya waxaa tiri ka qowlika hada rajulun weeyaan xasanu lwajhi wejigiisa oo wanaagsan yahay asalkeeda waxaa ahayd rajulun xasanun wajhuhu ama xasanu alwajhu in la yidhaahdo oo lagu godo markaasaa la fududay wa tusamaa idaafatan lafdiya lagu magacaabaa liannaha tufiidu waxay faa'iidaynay amran lafdiyan amar oo lafdi ah wa huwa takhfiifu weeyaan alaa taraa miyaadan arkaynin anna qowlaka adiga qowlkaadoo daaribu zaydin aad ku qowshay akhafu inuu ka fudud yahay min qowlika daaribun zaydan hadii lagu camal siiyo hada daaribu zaydan marka hada mubtada daaribun khabr wa zayda mafcuulu lismi اfaacili sidaasay noqonaysa marka yaa sahlan ha lagu dhawaaqa hadii la yidhaahdo hada daaribu zaydin iyo daaribun zaydan طabcan mida hora fudud wakada اbaaqi isimkii mafcuul iyana waa lamid walaa tufiidu tacriifan walaa takhsiisan hadda haddii lagu yihahdo daaribu daaribu zaydin haadaa daaribu zaydin haddii la yihahdo zayd ninkii garaacay adig maxaa ka taqaana hadirta macna adka faa haddii lagu yidhaahdo ghulaamu zaydin ama beytu muxamed haddii la yihahdo waa la garanaya laakiin daaribu zaydin zayd ninkii garaacay huwa aladii daraba caliyan haddii lagu yidhaahdo zayd ninka garaacay adig ma taqaana haddaadan arkaynin laa marka macrifo lagama faa'iidaysanay walihaada saxa waxaa ansaxay wasfu hadyan in lagu sifeeyo bibaaliqa lagu sifeeyo maca idaafatihi ila almacrifa asigoo hadyidii loo idaafeeyey eh, baaliqadoo loo idaafeey ila almacrifa fii qowlihi tacaala hadyan baaliga alkacba hadyan hadyi waxaa la yihahda maa yahdihi alxaaju ila albeyt min eh, min budun min min nuuqin wagayraha waxaa xoolaha aada u waday in meeshaas lagu qalo ayaa hadyi la yidhaahda marka fiir haddina hadyigoo baaliqa alkac baa laleeyahay hadi waa nakiro baaligana sifay u tahay sifa iyo mawsuufkana inay nakirnimada iyo macrifo iska waafaqaan lama dhihi karo marartu bizaydin kariimin lama dhahay marartu bizaydin alkariimi labada macrifa laga wada dhiga haddii tiraa marartu birajulin hadaa tira nakire kariimin aad leedahay marartu birajulin alkariimi ma ansixayso marka hadda fiiri hadyan oo nakire eh yaa baaliga lagu sifeeyey marka baaligana waxay u idaafaysan tahay alkacba alwadato al isimkii isim alwato loo idaafeeyo macaariftu kamid yahay maa udiifa ila waaxidi min hadihi اkhamsa la dhihi jiray marka baaliqi waxay u eg tahay inay tahay likowniha mudaafa ilaa alkacba haddana nakiray raacsan tahay marka sidee ishkaalka waxaa weyaan iyadoo nakira ah hadyigii see baaliqi oo macrifo loo idaafeyo macrifee looga sifayn karaa markaasaa waxaa lagu leeyahay baaliqtan oo isimka faacil ah alkacba macrifa ka qaadan mayso leesh liannahu min idaafati اlwasfi ilaa macmuulihi oo baaliqun hadyan baaligan alkacbata buu ahaa mafcuulkiisi uu ahay min baabi takfiifi lafdi unbaa loo idaafeeye baaliqi nakirnimadeeda ay baaqi ku tahay liannahu maadaama hiya wasfun waqad udiifat ilaa macmuuliha laa tastafiid minhu laa tacriifan walaa takhsiisan fahiya baaqi calaa nakiratiha marka hadday baaliq nakira noqoto in hadi lagu sifeeya marka ma diideyso wa saxa waxaa ansaxay haddana u thaani thaaniya imaanshadeeda xaalan xaal ay tahay ay timiday maca idaafatii thaaniya asoo loo idaafay ila almacrifati fii qowlihi tacaala loogaga idaafay thaaniya cifihi thaaniya cifihi xaal uu yahay kuwa macnaha dhinacyaalkiisa asigoo macnaha la fiirfiirinayo marka fiiri wa min annaasi man yujaadilu fi اllahi bgayri cilmi walaa hudan walaa kitaabi muniir thaaniya ciطfihi wa min annaasi man yujaadilu yaa ka mid eh, nin oo ilaahay diintiisa ku doodayo thaaniya cidfihi macnaha soo iskibrinaya lagala jeeda marka xaal maxaa lagu yaqiin hadirtaan alxaalu ismun fadlatun nakira sooma dhihin thaaniya waa xaal haddana waxaa loo idaafay isim loo sii idaafay damiir almudaafu ila damiir macrifo waaye marka thaaniya say xaala ku noqotay ayadoo mudaaf ila smin mudaafin ilaa nakira e, e, ilaa damiirin ou yahay sidee marka thaaniya ay xaalo u noqotay markaasaa lu leeyahay thaaniyadaas macrifaba ha loo idaafeeyo eh laakinaha baaqi calaa nakiratiha leesh liannaha ismu faacilin udiifa ilaa macmuulihi oo thaanin cadfuhu iyay ahaan laheed ninka markuu kibrasan yahay waxaa lagu yaqaanaa markuu socdo labadiisa jaanib buu saas u fiirfiiriya yacni huwa mucjab binafsih ayib marka thaaniyadaas waxay xaalo u noqotay walow macrifa baa loo idaafeeye liannahaa wasfi waay wasfi haddii la idaafeeyana maa bacdigiisa macrifo kama qaadanayo oo baaqiya calaa nakiratiha sidaasaa lagala jeedaa wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin